subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo arbaca ah taariikhdana ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha koowaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada saaka barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland ayaa war ka soo saaray maqnaashaha wasiirkii hore ee maamulka jubbaland cabdirijanan kaasi oo ilaayo haatan lagu laayahay gudaha magaalada magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan maamulka koonfur galbeed ayaa mar kale ku celiyey in aysan ka qaybgelaynin ciyaaraha u dhexeeya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxayna eedeyn kulul u jeediyeen wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada sidoo kale guddigii dhexdhexaadinta u tagay magaalada baydhabo ayaa iyagana warbaahinta la hadlay sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeeyay militariga soomaaliya iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab qodobadaasi wixii nagu soo kordho iyo xubintii kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waa mar kale iyo falaqaynta wararka no

isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay maqnaashaha wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan kaasi oo la sheegay in lagu afduubtay gudaha magaalada nairobi halka wararka qaarna ay sheegayaan in ay xireen ciidamada amniga maamulka ciidamada amniga ee magaalada nairobi arrimahaasi dhan oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo iskulu dhex marayay islamarkaana eedeen ay jeedanayeen ehelada wasiirka ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka jubbaland wasiirka amniga jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxauu sheegay in maamulka ay markaasi ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen wasiirkii hore ee amniga jubbaland waxaa wasiir dhoomaal oo warbaahinta la hadlay sheegay in haatan maqnaashaha wasiirka ay walaac badan isla markaana waqti badan ay ku bixinayaan sidii ay ula xiriiri lahaayeen laamaha ammaanka dalka kenya isla markaana ay xog rasmi ay ugu kiin lahaayeen aniga shaksi ahaan hadda magaalada kismaayo aan ku sumanahay soomaaliyaan joognaa eh, ninkaas muddo hadda aan filahayo one week haddayna ka badnayn eh, shalayta waanu ka hadalnay waxaan codsannay eh, hay-adaha amniga dowladda walaalaha nahay oo kenya inay bal arrintaas raadiyaan xaaladda siday tahay iyo dadka soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi codsigaas oo aan u gudbinay oo maaragtay baa iyaduna maxaan ku idhaahdaay welina wax jawaabo ah kamaana helin dadkii ku hawlanaana jawaab kama hayno barnaamijka horta halkaas buu anagu ilaa hadda intaan ka hayno waa intaas codsigaasna dowladdan u dirnay qodobka saddexaad qof kasta oo muwaadil ah oo soomaali ah aragtida waa lagu kala duwanaan karaa ninkani nin wasiirka amniga jubbaland oo aniga iga horreeyey waaye waa nin dhismaha ee ka soo qaatay dowlad goboleedka jubbaland qayb fiican waa nin la dagaalanka shabaab xorayntii gobolka gedo qaybo fiican ka soo qaatay marka laakiin bini aadamku iskhilaaf wuuba jira oo carabkaada iyo baab adoon garanaynin isqaniino isqaniino oo de waa aragtida waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa aan mar walba mar walba waxaa la yahay waa dad soomaalinimada iyo maxaan ku idhahda qofka muwaadilka xaqiisa iyo qofka muwaadilka amnigiisa iyo qofka muwaadilka xorriyaddiisa haddii aad mas-uul tahay inaad maxaan ku idhahdaye aad ka hadasho ama aad dabagasho ama aad raadiso taasi waa waajib muqadis awaah waaye oo qof kaste oo mas-uul ah oo annaga oo soomaali ah oo nool waajib ku ah madaxweyne dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku sugan magaalada nairobi oo runtii isagaana hadda ku howlan hawsha marka wixii aragti ah ama wixii laamaha amniga ah ama wixii dowladda kenya maadaama uu hadda ku sugan yahay magaalo madaxdii waxaan u dhaafaynaa madaxweynaha runtii nin hadda muxuu ahaayey wasiirkii hore wax ka hagranayana ma aha nin hadda barnaamijyada iyo waxyaalaha uu ku maqan yahay muxuu ahay xog hayana ma aha oo maxaan filayaa muddo hadda saddex beri aan ka badnayn buu hadda nairobi joogaa oo safar buu ku maqnaa marka laakiin maadaama uu joogo hadda magaalada nairobi muxuu ahay dadka aad ugu howlan oo intirisaareyn hayo arrintaas in xogteeda la helo ayuu ka mid yahay madaxweynuhu horta magaalada nairobi guribuu ku leeyahay cabdirashiid xasan cabdinuur gurigana xaaskii wuu ka maqnaa oo caruurta ma joogin oo waxaa laygu yidhi gabadhii hindiya iyo dhinacyadaas iyo gabarh kale oo ay caafimaad iyo waxbay u qaaday marka xaaskii kalena oo xaas laba xaas buu leeyahay xaaskiisa kalena doolow iyay joogtaa oo caruurteedii iyo halkaasay ku sugan tahay marka gabadhaas unbaa halkaas deganayd ayadana hindiyay jirtaa marka cid toos ah oo aan la xiriirnay oo si rasmi ah uga warqabto ee ma aanan helin weli kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland oo markaasi ka hadlayay maqnaanshaha wasiirkii hore ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay lagu baadigoobayay gudaha dalka kenya isla islamarkaana la sheegay in lagu afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi weli waxaan ku guda barnaamijka falqeynta wararka iyadoo muran xoogan uu ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay maqnaashaha maamulka koonfur galbeed ee xiriirka ciyaaraha ka socda magaalada muqdisho oo u dhexeeya maamul goboleedyada gobolka banaadir islamarkaana maamulkaasi uu sheegay in ciyaartooydooda lagu beegsaday gudaha magaalada muqdisho oo ay u laabteen magaalada baydhabo ayaa magaalada muqdisho waxaa ka baxay guddi dhexdhexaadina oo ka kooban xiriirka kubadda cagta iyo sidoo kale xiriirka maamul goboleedyada ee kubadda cagta magaalada baydhabo saacado badan kulan ugu socday dhinacyadaasi ayaa ugu dambeyn xali waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed mas-uuliyiinta warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in maqnaashaha koonfur galbeed aan markaasi lasii wada karin ciyaaraha ilaa xal waara laga helayo xiriirka kubadda cagta maamulka koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan u laaban doonin magaalada muqdisho ilaa laga xalanayo tabashooyinka ay ka qabaan wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada iyagoona sheegay in wasaaradda talooyin badan loo soo jeediyey ay diiday taasina ay keentay in markaasi guud ahaanba ay iskaga baxaan xiriirka ciyaarihii ka socday magaalada muqdisho waxaan halkaan u nimid dhibka gaaray oo aan u daba soconay maadaama aan nahay xiriirka kubadda cagta iyo maamulka oleedyada sboortiga kubadda cagta ee gobolka banaadir in wixii halkaas ka dhacay waay un macnaha ciyaartoydan iyo lelan dhabaatay madaxa marselan macnaha soomaalinimadan insamanayne intaasi dhan aanay maamul xumo inkastoo iyagoona in koonfurka badgalan badxil maamulay may faday marka Ehm, inana ka koonfur galbeed ahaan ehm, waxyaaba badan oo saluug asaasay badan una qabni dartay una tartanka ku bani hal shay oo marka ana ta'kiidii fada oo bulshada sugaasa jirta koonfur galbeed nagadaas ima nagadaasoo laska haya laakiin ma cod dheerka sheegna fadaane ana koonfur galbeed nagadahayna meelin inan jeedno tiida kale hoobadla fada mustaqbalka koonfur galbeed ina kubadda cagta soomaaliya qaybku haatana systemka nidaamka ta maamulaha iyo waddanku bedelna mustaqbalkana mandaraarna maan hanjeedin marka eh, inka dambaystii may faday inaan angmahanaga xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo runtii eh, ku damqade waana dareeme koonfur galbeed ma qayb ku ataa xiriirka kubadda cagta soomaaliya ma qayb ku ataa koongareeska saddex coda kalena eh, runtii may buhaa hoobagii koonfur galbeed lakumaarama shalayna puntland lakumaarama baarlamaanka lakumaarama kubadda cagta wada jirsha yaraade marka unaata siisinba ogdin bay dhowme ku dareere horyaalka kubadda cagta south west xiriir cagta soomaali maamule istiidii saasaatow kubadda cagta iyo masdiidin as ogolna kubadda cagta soomaaliya in la horumariyo ku edna laakiin ma diidingnaa inas qaldan waa lag marka guud ahaan insha allah may rajeeyna hoo bilaadin isina jawaabogii oo nay walaa warkayna ku bahinka qanacdan walaalnyoga oo safar dheer ha gali si sharafle deegaanka lahanka dhawaaye si sharafle berri an sugotaan hobbalahaandiin laakiin go'aanka koonfur galbeed dowladdii deerti mas-uuliyiintii deeran shacabshii deeran yo ayidsigna iyadoo xallanen hal arrimoogilisoo melhambanni iyadoo xallanku hadleena koonfur galbeed mandareerta sistamkii qaabka hatwaa lang maamulahay waa halku bedelo saasa ha tusaale ahaan mas ka saree dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha ra-iisul ka jaran ogdaada hoobgeeg soomaaliya sportiga guuleysta soomaaliya guuleysta hooba guuldaraysan soomaaliya guuldaraysta maan sheegana marka inuu dib inferian maamulka sportska ta maamula kubadda cagta oo tartanka maamulay hooba meelasee walan kubadalalan faragelin kubadda cagta soomaaliya eela kasii dhihaytalana idan mahadsantiin mediadki dhammaan dadkii oo hanila damqay walanyogayan nagmahan nagaan markasta maylanaa sisin walaaneen la dareetan una markasiin la dareeman walaaljarro egting siigmaha nagaan xiriir kubadda cagta somalia sisin buu shalay communiqueyaha saari communiquegaas inay mahay kulley ilin kubadda cagtana hanis dhawaay sida kale may ka baaqane tartanka habsami socodsi usaato dareer hoobalka sii dareer ma aaminsana tartanka hoobal sii la bilaawo uuna horle in sii dheeradaan hooba tartanka laakiin inta la karooji waxaa la weydiiyey insha allah ma rajayna koonfur kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo markaasi ka hadlayay tabashooyinka ay ka qabaan wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee xukuumadda federaalk soomaaliya islamarkaana ay imaan doonin ama aysan ka qeybgeli doonin ciyaarta udhexeysa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xiriir aan la sameynay wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada mas-uuliyiinteeda ayaa inoo suurtageli weeyey si ay ugu jawaabaan eedeynta loo soo jeediyey ee eh, markaasi ku saabsan ciyaarta ka socota ee eh, magaalada muqdisho ee udhexeysay maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sidoo kale guddiga xal raadinta u tagay magaalada baydhabo ayaa iyagana hadlay waxa ay sheegeen in xal waara laga helayo aysan suurtagal ahayn in ciyaaraha ay sii socdaan waxaan halkaan u nimid dhibka gaaray oo aan u daba soconnay maadaama aan nahay xiriir kubadda cagta iyo maamulka oleedyada gobolka sportiga kubadda cagta ee gobolka banaadir in wixii halkaas ka dhacay aanan raalli ka ahayn sidaas daraaddeed halkaas waxaa u nimid intaas nimanka walaalaheenna markaa u sheegnana way naga qaatay intaas waxaa soo raaco wixii hadda ka dambeeyo maadaama ciyaarihii aan mas-uul ka nahay haddii sida hore ay u dhacday hore loo qaban jiraba ay timaado waxaan diyaarunaha xiriirka soon kubadda cagta haddii aan nahay inaan sidii hore ku soo celino wax allaale wixii walaalna ay tabanayaan way ogol yihiin haddii sidii hore lagu soo celino laakiin sidaa hadda jirto oo hadda ay ku socdaan ciyaaraha maamul goboleedyada gobolka iyo iyo gobolka banaadir ma noqon doonto in la sii wadi karo sababtoo ah hadda hawshii xiriir kubadda cagta wixii uu ka mudnaa meesha kama haysto marka saas daraaddeed waxaan go'aan ku gaarnay in inta xal laga helaayo walaalin koonfur galbeedna ayagana nala ogolaaday in ay joogaan haddii xal la helo oo sida aan ku heshiino ay timaadana in loo soo celiyo meeshoodii oo ay dhammaan ururada kubadda cagtiga maamul goboleedyada xaqiiqdii waa waad dareemi kartiin sababta aan u imaanay maxaa yeelay annaga waxaan nahay dad ka shaqeeya futboolka kubadda cagta kubadda cagtana waxay leedahay hay-ad ugu sarreysa dalka oo maamusho waxaa markaa loo mahad celinayaa mas-uuliyadda ay qaateen hirar soomaliya kubadda cagta iyagoo ilaalinaayo waxyaabihii ka soo baxay komunikeyiga hore ku xusnaa marka mar kale waa waa mahad celinaa hirar soomaliya kubadda cagta mar kale waa mahad celinaa maamulka guud ani ama talaya ugu horey duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka banaadir anoo ku hadlaaya magaca isboortiga gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta iyo kan ururada kubadda cagta maamul goboleedyada iyo dhammaan mas-uuliyiin iyo bahda kubadda cagta waxaan aad uga kuwaasina waxay ahaayeen guddigii dhexdhexaadinta u tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo maamulka koonfur galbeed ay markaasi kusoo qancinayeen sida ay ugu soo qeybgali lahaayeen ciyaarta u dhexeysay maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir laakiin arrintaasi waa lagu guuleysan waayey weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi nin kastoo qab weyn lihi mar buu sharaf ka quustaaye mar baa shalay wixii kula qulnaa maanta qawadaaye waxaad quwad ku faantaba mar baad ka khatanaataaye mar bay waxaan kuu qalmayn kugu qasbaysaaye qaxarkiiyo dhibaato dhacashaaye qabowgiiyo barwaaqada marbaad kibir ka qaadaaye waxaad qurux u aragtaa marbay kula qallooqdaane qof waliba halkuu kaa qabtaa laga qariynaaye ninku siray siduu kuu qaldaa loogu qariyaaye garaad qaadan weydaa marbay qoolku gelisaaye marbaad qodobku seegiyo fudeyd qiil ku lumisaaye qabqabtiyo iswaalkiyo marbaad qulubka eeddaa aryaa gorgorow soomaalidu berigay faani kartay waxay dhihi jirta soomaalidu qab iyo kibir marna qaada mayso waxaanala ka qaba waayay inaa qoob saclay iyo qaar kaloo kaliitood ku qaarabanayaan hadda waxay maraysaa fartaan doonnaan qornaahay maxaad naga qaban kartaa war adiga waa laga abdheedgaraysan yahay waxay mare waa baxaynaa maxaa ka qaban kartaa badda waa gadaynaa maxaa ka qaban kartaa dalka waa ka cararaynaa maxaa ka qaban kartaa shabaab waa iska celinaynaa maxaa ka qaban kartaa adiga hadlaaya maxaa ka qaban kartaa warbow soomaalidu fartay doontaba ha qordhee hadhowiyay ka qoomamayn wareedha calaa kulli xaal qarni waxaynu joognaa qiiqa la ysku qaarin karin aryaa kobciyo waxaad ka tagtay dadweynihii qumanaayow firadii iyo dhiiggii xaggee baad ku qariiseen waranin weliba dheegi jiray qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan warana waxaan maqli jiray qabow iyo kulay ha isku darin way isqarribayaane waan wellaweyne anigu waxaanay odhan lahaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba han isqaadi karinoo weligood isqabaanayn warba waxaan maqli jiray maqannigan gumaystugu qiilqiilka galay qurumuhu xuroobeen qaybidiin helaya ka qaylininawar waxaad ka tagteen qayrkeed uroone qiimaad leedahay waa inan qorsheeyaa qodobqodob u sheegaabdikuuqdowgaagaadingeeka badatay qamadiiga hoosku giibsateenalka alay kasaara waa qabataa ninkii qamaar dhila barora waxaa loo yidhi qabqab dhaafamay laba qabiil qaran ku weyda aryaadhaha ummad wareersanaad tihiine intaanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay warkalamaanay war mahaysaane yugandha waxaa lagu qabanayaa layidhi shir falastiin iyo soomaaliya u dhexeeya musabixi ma ogyahay umow haddamaba ogina maxay ka wada hadlahayaan war maxamaas baa tiri shabaab ha soo gurmado haye karrikabadasku taliyaartay war warkaa iga dhexgelinine shirkaa waddamo badan baa ka qaybgalayaa layidhi aryaadhaha weligay soomaali iyo falastiin shiraaya ma arkine maxaa isugeeyo ka dhexeeya waa war labada midna etoobiyaa dhibtay midna israa'iilaa dhibtay marka amay dalalka kala bedelo rabaan oo soomaalida bariga dhex la gey rabaa kuwaasiina bariga afrika la keeni rabaa war hadda markaasoo madaxweyne xasan sheekh dhihi maayo taa ka dhulkeenna kamid ah lama bedeli karo warba masaajidku ka dhex hadlay warba waa amaa laga wadaa soomaalida israa'iil way sahmi karaan nin aryaadhaha soomaalida wax kastaa laga fishaahe koox badan oo yaacaysa marooka aadaa la yidhi hadda waana guurdoon gabdha raadiha ayaa la yidhi waxaanse berigi soomaalidu fiicneed maqli jiray waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dhalaane war cabdullah anna maqli jiray guurdoon ambadow meegayaanka war anna maqli jiray hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geli waanana waxaan maqli jiray haweenka iyo geelaba haweenka iyo geelaba wallahi daraaca warnamiyow dad aad u walleeri duunyin ooru regohab oorsaamadimayn haystan ragga gabdhahoodu waa joogaa marooka aadee maxaa waalay wareedha raggii markuu xaggaasiyo marooka aaday gabdhihii waxay leeyihiin quruxdayaanu leenahay qalabkayaanu sidana haddaydan wax nala qaban qaraqaarad kala jira buu noo qoray ilaahay aryaadhaha waayaha nimanku gabdhaha waxay ku eedaynhayeen inay guurka qaaliyeeyeen waxayna dhaheen mid raqiisahaa la helay cabashadoodiina waxay ku yiriheen qisadiyo ujeeddadu ma isqaaliyeynba taariiqura ma qaadna haddaad qalad u fahanteen miyaan idin qasbayna calaacalaana mid baa wuxuu yidhi ya faaduma balqiisoy habluhu barasho weeyaane baroor iyo haddaad wadi lahayd boohin iyo qaylo ama aad ibaal mari lahayd baab allah furane waxba yuusan bini'aadan kale kuu birbirin layre bes weeyaan dhankaygoo haddaan kala baxaynaahe bajaajlaha markaan kuu waxeed iga bartiirayso bushi inaad la kulantiyo anoon bele ku raacsiinnin berye inaad ladnaatiyo ducan kuu ballamayaahe boqolaalka xidid iyo lafaha boqorku noo yeelay bu'da aragga iyo wadnuhu kuma basaasaane bil markaan ismoognahay qalbigu dhadhanku isbedelayaa isbedelayaay biliiskoolmadaydiiyo haddaad aragto baaqayga degdeg baybi ii soo qaboo nacabka hay buusin war lankuu sugaa gob ee dhagoy fur halkoo guursoobalerayma intaba teeganyariita aryaa bislow waxaan maqli jira alla barasho barasho waana bi'i waa adduunyoy maxaad laba boglaysaa howlahaagu badanaa howlahaagu war cabdulla waa saa sheegtay mid kaloo calacalayna wuxuu yidhi booliyowga iyo caashaqa howli baday weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeenbare busihiiyo waxaan hiifayaa barkimahaygii booskaagii oo maran ayaan soo bardarayahay riyaan kugu bari jaamacaan badi a leylkii naftayduna wixii aad bartay weli u baahnayd warba waa tii kaloo la yidhi annaynan riyadabaad bartamaa habeenkii barkimada ku moodoon beerka saaro maogtahay warkalamaanee war ma gobolka banaadir oo waayahan ka haystay bugtii iyo bacdii hal dhagarqaba naftii halliga aha loo soo diray xarunta gobolka banaadir kadibna ciidamadii arkay buurnaantiisa indhihiisay ka dareemeen inuu balaayo wado kadibna ayagoo xabadka dabaridaya ayuu orod ku galay maqaayada liindi hase yeeshee dadkii waa kala carareen asagiina waa fukaday hadda waxaa la sheegay ilaa saddex qof inay ku dhinteen labana ku dhaawacantay hase yeeshee meesha sida loo buuxi jiray iyo waxa u maaganaay iyo siday wax u dhaceen waa kala duwan tahay waxaana lagu badbaaday in la ogaaday wuxuu damacsan ganacsanay marka dadka magaalada muqdisho jooga waxaan kula talinayaa ishooda inay dheeraato oy feeljignaadaan oo dadka caadi u burbuuran iyo dadka balaayada wada kala gartaan sababtoo ah nabadda muqdisho dad baa ka xunoo cadowgu waa dhibe war cabdikuusow dadka didibirsanmaadhahdiis yareeyayaan loo malayn inay balaayo sidaan war dhagar qabuul dadka uma indhaeqa aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi dugaaguu neefkii diibaadoon eh. dadka la sooconow diila eh. dugaaguu neefkii diibaadoon eh. dadka la sooconow diila war cabdulla warmahin sida aagga jexjeexe mudug kuwii ku jiray baahi iyo cudurray eber la noqdeenaa la yidhi waana la go'doomiyo meelay ka baxaan ay yihiin sagaal ka miduhuna waa isdhiibtayaa la yidhi inta hartayna ma sii joogi karaanaa la yidhi agaasimaha dhaqancelinta galmudug cabdiraxmaan maxamed calina wuxuu yidhi nimanka meesha ku jira inta oramada ah waa hawl u taalla waxay kasbanayaan laakiin wiilasha soomaalida hadday isa soo dhiibaan waa soo dhowaynaynaa now waar ormada waataanu saylax siinay maxay halkanna ka soo dooneen war ormadu hadaysan halkan ka dagaalamin saylax maysan hawaysteen war ilaa qorshaha mar horaaba la dejiyey war calaa kulli xaal kaartadaas waa laysku fahmayey ormadu saddex bay isku qaybisay qayb sirdoona oo ayagoo tuugsanaya magaalooyinka soo gala qayb khawaarija toos u gashay si ay soomaalida u laayaan iyo qaybta saylax ku socoto oo duulaan militari ah aryaa soomaaliduba ma dadaal yaroo qabiilqabiila bay isu qaybisa weliba markay dhexdooda wax kasta iska qaribeen ah waxay dhaheen samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh waar haaya kuwa isqarxinaya maxaa loo sheegay war madaxweynihii markuu furinta tegey waa baqanayaane hareeraha markii laga maray qoobad lagu ooday oromiyo waxay kala noqdeen inamadeenni war bashiirow jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xali nimankii weeraray shabaab kama sokeeyaane ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaaye dhafoorrada ilaahw ka jabahaysa u tumiyeen hormuud iyo nabad sugidda ma la xasiliya arrintoori mase weli waa taagan tahay war taas madaxweynahaba furunta uga soo baxay hayaay war odaygima nabadoonbu isku bedelay warwaaqlow muusan wax maqlayna odagu waa nabadoon naw war qarannimadayada muuse ka tanaasuli maayo laftinaga cirkanaga dhulkanaga badinaga wadanaga gabdhahanaga waryaama naga nagana dhihi kartaa war naga tag naga waa ku dhahaah waryaama aaminsatee fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo